الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الخامس والثلاثون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى وأرضاه شhريكa kaduna wuxuu ka bilaabmaya xadيiث رقم ستمية وستaشر oo baabka ah تحريم الكبر والإعجاab وqال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الله صلى اه عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى mن jر إزاaره بطرa متفق عaليه alla ma fiiriyo maalinta قiyaamaha ah qof maradiisa dhulka ku jiidi jiray kibir daraaddi ugu jiidi jiray ee shullaha dhigi jiray maradaasu marka ama ha ahaato qamiis ama sarwaal ama hoosgunti waxay tahayba qof marada dhulka ku jiiday oo dhulka gaarsiiyey oo haween aan ahayn weliba rag weeyaan oo kibir daraaddiina sidaa u yeeli jiray ma aha muxuu ahaye alla ma eegayo maalinta qiyaamaha متفق عليه wuxuuna ku soo noqon doonaa رقم سبعمية اثنين وتسعين وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم سدx maalinta qiyaamaha alla lama hadlo mana u dembi dhaafo mana fiiriyo cadaab xanuun kulula way leeyihiin shaykhun zaanin oday oo zinaysta ah wa melikun kadaab boqor beenaale ah wa caa'ilun mustakbir iyo faqiir kibiraani ah rawaahu muslim walcaa'il lfaqiir wuxuuna kusoo noqon doonaa isaguna alif wa tamanumiya itnain wa hamsiin halkaasuu ku imaan doonaa marka saddexdaas qofba waxay leeyihiin ciqaabtaasay leeyihiin maalinta qiyaamaha waxaana xadiidku marka uu faa'iideynaya qofka dembigiisa haddii aanu jirin wax sababa u geeya aanu jirin inuu dembigiisu sii daran yahay leanno ninka ninka odayga ah ee shahwadiisa ay dhammaatay markuu haddana naga xunxun uu doonanayo macnaheedu waxaa weeyaan ninkaasuu nin khayrlaawi iyo cabsi alle iyo xishood midna aanu qalbigiisa ku jirin ninka dhallinyarada ah markay shahwadu shidayso warka isagu waxoogaa waa ka yar fudud yahay dembigiisu waa ka fudud yahay marka dembigii haddii muqtadahiisii uu badan yahay iyo haddii muqtadihiisii iyo dawaaficdiisii ayna jirin ama yar yihiin isku mid ma aha sidoo kale cibaadadan sidoo kale weeyaano kolkii qofku cibaadadii wax ku caawiyo uu helayo oo mujtamac fiican uu ku dhex jiray iyo markuu waqti xun la joogo iyo marka da'diisu uu dhalinyaro uu yahay oo dad xunxun iyo uu ku dhex jiro oo wax macsiyada xaggeeda u jiidan mooyaane wax cibaadadii ugu kaaliyo aanu helaynin kolkaasay sii fiican tahay towbaduna sida oo kale weeyaan wa canhu radي allahu canhu qala qala rasul lah sal lay slm qala allahu caza wajal alla wuxuu yidhi waa xadiid qudsiyahe alcizu izaari cizigu waa hoosguntigaygii waridaau wlkibriyaau kibirkuna iyo ridaa-i waa go-aygii sare izaar waxaa go-a hoosaa la yidhaahaa hoosguntiga qaala allahu caza wajal faman naajacanii fiihimaa cadabtuhu qofkii igula dooda iyo zari alle subxaana watacaala wade faman naazacanii faman naazacanii qofka igula booda ya faman yunaazicunii qofka igula dooda labadaa midkood igula dooda yani oo sheegta cadabtuhu waan cadaabiya oo isqifaaqa allu iska leeyahay oo kayrkii aanu heli karin marka qofkii sheegtaayo qof alla kula dooday ayuu lamid yahay rawaxu muslim wacanhu radia allahu canhu ana rasul la sl sl qaala baynamaa rajulun yamshii nin mar uu nin socday fii xullatin badle uu ku dhex jira ou xidhnaa labada mare ee la ysu xidho iyaa badl iyaa xullo la yidhaahaa tucjibuhu nafsuhu naftiisu ay cajab gelisay oo naftiisa u bogaaya murajalun ra'suhu madaxiisana uu shanlaysnaa tima u shanlaysnaayeen tima si aada loogu hagaajiyey yakhtaalu fii mishyatihi ku xaragoonaya socodkiisana id khasafa allahu bihi markiibu dhulka la gooyaalo subxaanahu wa fa huwa yatajaljalu wuu sii xanjaq xanjaq fi lardi dhulka ilaa ywmi alqiyaama hoos buu usii socdaa maalinba hoos qaar usii degaya mutafaqun calayhi wamurajal ra'su ay mumashatuhu uu yahay kuwa la shalleeyey yatajaljalu biljimayni ay yaguusu wayanzil hoos buu usii degaya وعn سلمة بن الأكوع رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم laa yazaalu الرaجuل yadhabu بنفسه nin baan ka zuulaynin naftiisa inuu la tago oo kor ula socdo xataa yuktaba fi jabbaariin ilaa lagu qoro jabbaariinta lagu qoro fayusiibahu fayusiibuhu uu asiibayo ma asaabahum waxay ku dhahay jabbaarinta waqaaba kullu jabbaarin caniid mxaa ya min waraa'i min maa sadiid yatajarahu ila akhir waxaasoo kale marka uu isna uu ku dhaho marka isagoo aan waxbaba wax awoodi iyo darajaba aan haysanin buu isla weynaanayaa markaasaa jabbaarinta lagu daraya oo ciqaabta jabbaarinta ku dhacdaysna ay ku dhacaysa rawahu tirmidi وqaala xadiiثun xasan وyadhabu binafsihi an yartafic وayatakabar waa kor buu isula soconayaayo waa isweynaysinaya الإmaaم التirmidي رضوان الlahi عalيh wuxuu dhahay xadiidku waa xasan buu dhahay laakiin xadiidku xasan mea xadiidku ضaciif weeyaan oo ضacafahu الشheikh الألbaniي في ضaciif الجaamiع الصغير وفي silsilaة الأxاadiiث الضaciiفة sababkuna waxaa weeyaan waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaaho cmar بن rashid alyamami wahuwa ضaciif xadiidkan isago ضaciif weeyaan baabu xusn اlkhلq akhlaaq wanaaga qaala allahu tacaala wainaka lacalىa khuluqin cadiim adigu waxaad ku jirtaa ood leedahay akhlaaq wanaagsan alla subxaana wa tacaala rasuulkiisu baa ammaanayaayo akhlaaq weyn baad ku jirta ayaad kor sugan tahay buu leeyay wa qaala tacaala wاlkaadimiina alغayb wاlcaafiina can الnaas dadkii alla uu soo tilmaamayey ee mutaqiinta uu ku sheegay saaricuu ilى mغfiraةi min rabbikum janaة carضha الsamaawaat wاlأrض cidat lilmuttaqiin janna noocaasa u tartama oo u degdega buu alla leeyahy markaasuu kuwaasuu tilmaamayaa iyagoo alla subxaanahu wa tacaala wuxuu soo tilmaamo aladiina yunfiquuna fi الsaraaءi wالضarاء wاlkaadimiin muttaqiintu marka waxaa weeyaan kuwa maalkooda bixiya kolkay xaalad dhibaatale ku jiraan iyo markay xaalad fiican ku jiraanbaba wاlkaadimiina alغayr kuwa caradooda qarsado ee carada isku celiya weeyaan wاlcaafiina can الnaas dadkana kuwa is cafiya wallaahu yuxibu lmuxsiniin waxaa la sheegay qasaaxan loo sheegay ninkii la dhihi jiray caliy bn اlxusein cali bn abi talib radi allahu canhu ma zayn caabidiin loo yaqaanay yaa maalin weyse qaadanayay marka baa biyaha ugu shushubaayey biyo aad u korkulul ayuu ayuu ugu keenayo markaasuu ku shubay kolkuu ku shubay baa gacantii dubkii uba kayey cali intuu carooday buu marka walaankii kor taagnaa ayuu kor u fiiriyey ilcaraa kor ugu fiiriyey markaasuu qulaamkii baa wuxuu yihi yaa sayidi wاlkaadimiina alغayr markaasuu yihi kalamtu غayr wاlcaafiina can الnaas qaala caxuutu canka qaala wallahu yuxib اlmuxsiniin qaal idhab faanta xur raximah اllah taala وعn أنس رضي الله عنه qال kاna رsuل اه صلى اه عليه وسلم rasuulka all wuxuu a jiray أxسن الناasi khلqa dadka ka ugu wanaagsan xagga أkhlaaqda ugu wanaagsan yuu ahaa rasuulka all صلى الله عليه وسلم متفق عaليه وعنه رضي الله عنه qاaل ma masistu ma aanan taabanin dibaajan walaa xariiran dibaajkuna waa nooع xariirta ka mid ahe alyana oo ka jilicsan min kafi rasuuli الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka all صلى الله عليه وسلم gacantiisii nucuumadaas uu sheegayaa waa jildiga kare bay ahayd gacanta nebiga salى الlaهu عalيه wasalam marka yani jildi nadiif ahoo wuxuu lahaa oo jilicsan ayuu lahaayee mid qallarsan ma lahayn laakiin gacanta xooggeeda gacantiisa xooggeeda waa xoog badnayd oo qofku kolkuu qof salaami iyo si xoog le buu u qaban jiray walaa shamintu ma aanan ursanin raa'ixatan caraf ma aanan ursanin qatuu weligay aطiba oo ka udug badan min raaئxati rasuuli الlahi salى الlه عalيه وsلم walaqad khadمtu rasuula الlahi sal ه alay slm rasuulka alle waxaan u adeegay caشhra siniin toban sannadood baan u adeegi jiray وma qاala lii ma aanu dhihin qatu weligii uf uf baa lagu yidhi hadal xun yani ima dhihin walaa qaanala ma aanu dhihina lشhay-in facaltu waxaan sameeyey lima facaltahu maxaadu samaysay weligu ima dhihin walaa lشhay-in lam afcalhu wax aanan samaynin oo ka tegayna ma aanu dhihin alaa facalta kada waxay maxaad u samayn weydena ima dhihin mutafq calay ee wuxuu dhihi jiray qadar allahu ma shaaa وعن صعب بن جثامة الlayثي رضي الله عنه qاaل hadaytu rasuul الlahi sl rasuulka alle waxaan u sahadiyeeyey ximaaran waxshiyan dameer dibadeed markii loo soo socday xajaة الwadaaci ayuu ninka صacb بnu jathama la yidhaaho rasuulka salى الlaه عalيه wasalam yuu u sahdeeyey hilib ugaareed mxuu aha hadda waxaad moodaa neefkii oo dhan inuu usoo hadeeyey mase ayn ahayne misig bay ahayd yaan xubin hilibkii ka mida ah usoo hadeeyey faraddahu calaya waa igu diiday falamaa ra'aa maa fii wajhi marka u arkay waxa wejigayga ku sugan ee naxdin aan arrintaa ka naxay ah wuu ii cudur daartay qaala uu yidhi innaa lan naruddahu calayka anagu ma anaan kuugu diidin ilaa annaa xurum ilaa annagu inaan muxrimiin nahay mooyaane si kale ma anaan kuugu diidin yani marka wuu akhlaaq wanaagay sida ka tahay oo uu qof walbaba xaq dhowri jiray marka qofkaasu markuu ka qalbi jabay diidadii ku diiday u caddaynaya sababka muttafaqun caleyh sidaa runtaa rasuulku salى الlaه عalيه wali wasalam caamu cumraة الqضاء dameerkii dameer dibadeedkii uu dilay abu qataada radي allahu canhu hilibkiisii waxbuu ka cunay nin kaleo bahdi la dhihi jiray ugaag uu dilayna muxuaha asxaabtiisii waa u qaybiyo qaybsada buu yidhi oo cuna marka qofka muxrimkiihi ugaadha berrigu inuu ugaarsado isagu xaaraan bay ka tahay inuu qof ugaarsanayo ku caawiyana xaaraan bay ka tahay laakiin qof hilib uu isagu ugaarsaday oo qof xalaal ahoon isagu muxrim aan ahayn uu dishay hadduu wax ka siiyo inuu qaatay cunaayo waa u bannaantaho waa yeelay nebigu salى الlahu alيyه ali wasalam marka ninkan kada la yidhaaho sacd bnu jathama wuxuu ugu diiday nebigu salى الlahu alيyه ali wasalam abu qataadaba waa ka ka aqbalay marka waxaa weeyaan waxay shuraaxdu ku jawaabaan wuxuu ka baqay nebigu sal ه alay slm ninkaasu inuu isaga daraaddi ugaa dhibtada buu u dilay leanna waa la socday abu qataada muuna la soconinoo kooxuu nebigu sal ly slam meel inay soo maraanoo ka soo alooleeyaanoo cadowgu iyo soo fiiriyaan uu u diray ayay ahaayeen iyuu keligooda oo ka muxuu ahayey jeeshkii nebigu sal l sl hogaaminayay ka baxsan iyo ugaa dhantada helana uu diray abu qataada radi allahu canhu kan isaguu la socday marka nebigu sal l slam marka ninka muxrimkaa ah marka wixii isagu ugaadhay iyo wixii loo ugaadho qof atbaacdiisa ka mid ah i iyo uu isaga daraaddi u dilo labada inay ka xaaraam yihiinba marka ayuu tusinaya ayaa la yidhaahaa متفق عaليه وعنه رضي الله عنه وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رsuuل الله صلى اه عليه وسلم عن البر والإثم خayrka iyo شharka ayaan kala su-aalay faqاal البر حسن الخلق والإثم ma xاaka في نفسka وkrهta أن يطلع عليه الناس رواه مسلم xadiidkana waan soo maray oo waan soo maray oo waxaan ku soo maray raqam hamsumiya wa tisciin baan ku soo maray laakiin wax yar isagoo intan taga wax yar kolkaa ka duwan oo aanay lahayn sa'altu sa'altu ma ayna ku jirin muxuuha wuxuun ahaa albir xusn lfuruq ka bilaabay intaa sa'altu rasul l sl l albiri wاlsmi intaa taaideedu dheeraadka kada ku ah inta kalese waan ku soo marray xaggaasaan kusoo marray وعن عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله عنهما قال لم يkن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فاaحشا وlaa متفaحشا ma aanu ahayn rasuulka all sl sl mid faaxisha faaxishka waxaa la yidhaha qofka aan xishoonine waxa laga xishoodo cawraadka iyo cadiraadka iyo camaasha waxyaalaha ku saabsan jimaaع iyo waxyaalahaas afka ku cadeeya yaa la yidhaahaa mutafaxishkuna waa ka arrinta iska doontoona faaxishku waa kay isaga طabci u tahay xishood la-aantu mutafaxishkuna waa ka iskaga doondoona hartaa iska yeelyeele ee si mxu ahay ha lagugu qosli iyo waxyaalahaas iyo dadka ugu maaday iyo ugu hadalla wa kaana yaquul wuxuuna dhihi jiray ina min khiyaarikum axsanakum akhlaaqa intiina idinku akhyaarsan waxaa ka mid a ah, intiina idinku akhlaaq wanaagsan muttafaq calayh وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من شhayء أفقل ma min شhayءin wax ma jiro أfqل oo kaga culays badan fii miiزaani الmuؤmin qofka muؤminka miiزaankiisa yومa القiyaamة min xusن الخلq أkhlaaq wanaag أkhlaaq wanaaga wax ka miiزaanka ka cuslayn badan miiزaan xasanaadka ma uu jiro cibaadaadka kale marka yani waxayna si ayna u cuslaynin miiزaanka iyo isagu miiزaanka cusleeya وإن الlaha taعaalى yubغض allana waa necb yahay alfaaxisha albadiya qofka faaxishka badiyana waa isku mid waa qofka aan xishoonin ee waxyaalaha xunxun ku hadla rawahu التirmidي وqala xadiiث xasn صaحيiح w xadiidkana waxaa weeya waa sidaa uu sheegay alimaamu التirmidi radي الlه anه xadiidku صaxiix weeyaan oo صaxaxahu الشheikh الألbaniي fi صaحيح الجaamiع الصغير و silsilaة الأxaadiiث الصaحيiحة والbdيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رsuل الله صلى اه عليه وسلم عن أكر ma يدخل الناaس الجنة waxaa la weydiiyey intan dadka janno gelisa waxa ugu badan shayga ugu badana jannada dadka geliya qaala markaasuu yihi taqوى الlahi وxusن الخلق waa cabsida alle iyo akhlaaq wanaaga labadaasa ugu badan dadka badankooda intay ku jamacsan yarxamuk allah wa su-ila can akari ma yadkulu nnaasa aljanna annaar waxaana la weydiiyey shayga ugu badan ee dadka naarka geliya qaala markaasuu yidhi alfamu walfarju waa afka iyo farjiga farjigana marka cawrada weeyaan hoose ee weyne rag iyo haweenkabana waa la yidhaha farjina luq ahaan marka loo fiiriyo dalool kale wixii dalool oo dhan farji waa la yidhaahaa sida labada lugood dhexdooda tarta iyo waxaa la yidhaahaa farji baa la yidhaahaa rawaahu التirmidي وqaala xadiiث xasn صaحيiح waana xadiidku waa xasan xasan weeya xadiidkan iyo صaxiix ma gaarsiisnee xasanahu الشheikh الألbaniي fi صaحيiحi ibn maaجة wa silsilaة الأxaadiiث الصaحيiحة وغayrihima وعنه رضي الله عنه qال أكمل المؤمiنiina إيmانا أxسنهم خلقا dadka mu'miniinta ah ka ugu kaamilsan xagga iimaanka waa ka ugu wanaagsan xagga akhlaaqda wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim kuwiina idinku akhyaarsanna waa kuwiina idinku khayr badan idinku fiican idinku jajaban haweenkooda haweenkooda kuwa idinku fiican haweenkooda idinku dhaqaaleyn badan ee ugu dulqaadad badan kuwaasaa idinku fiican rawahu tirmidi wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku waa صaxiix oo صaxaxu األbani fi صaxiح الjaamiع الصغير wuxuuna xadiidku kusoo hormaray rqم مئتين ثمانية وسبعين وعن رضي الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان قال رsuل الله صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رsuل الله صلى اه سلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم إن المؤمنa qofka مؤmiنkihi layudriku wuxuu ku gaaraa bxusni khuluqi akhlaaq wanaagiisa darajaةa الصaa'م الqaa'م qof tukanaya oo qof sooman oo tukanaya qof sooman oo tukanaya oo salaatuleil iyo tukado oo sunnaha badiya soonka iyo salaada ah darajadiisu ku gaara rawaahu abu dawuud waana xadiid صaxiixa weeye صaxaxu الألbaniي fi صaحيح الجamiع الصغير و عن أbي أمامة الباhلي رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم أنا زعيم anugu damiin baan u ahay bibeytin fii rabd الجنة beyt oo jannada dhinaceeda ah hareerteeda ah liman taraka الmiraaءa qofka dooda iskaga taga wain kaana muxiqan walow xaqba ha ku taagnaadiye qofkii dooda iska daayo walow xataa haddii isagu xaqi uu ku taagan yahay muranka iska dhaafa waxaa weeyaan wuxuu eh, waxaan guri baan damiin ugu ahay jannada dhinaceeda dadka qaarkood kaasoo kale marka waxay u qaataan inay doodii ka heleen ma ay garanayaan inuu akhlaaq wanaagiisa iyo doodnacaydka uu isaga daynaya marka intay hadal ku celceliyaan uu arko inay mutacasibiin yihiin kolkuu iskaga aamuso yay u qaadanayaan inuu muxuu ahay inuu xujadii laga helay wuxuu ku hadla u garan waayo wain kaana a wa bibeytin guri baan damin ugu ahay fii wasati اljanna jannada bartamaheeda ah liman taraka alkadiba wain kaana maazixa qofkii beenta iska daaya walow xataa hadduu kaftamaya koleto kolku kaftamaya kolku tahay yaa beenta sheegay wa bibeytin fii aclى اljanna guri jannada bartankeeda ku fii aclى اljanna jannada dusheeda ku yaalana waxaan ugu ahay damin baan ugu ahay liman xasuna khuluquhu qofkii akhlaaqdiisa wanaagsanaato ilan jannadu طabaqaad weeyaan oo kala sarsarayso oo midbatay ka sarrayso yaa ka sarraysaa ka fiican ilaa midda ugu sarraysa firdowsihi ay ugu sii fiican tahay rawaahu xadiiث صaxiix rawaahu abu daawuuda bisanadi صaxiix waa xadiidku isaga waa xasan صaxiix maaha sida uu sheegay sheekh الnawwi radي allahu canhu waxa weye xadiidka صaxiix xasan buu ka dhigaya sheekh اlalbani fi صaxiix الjaamiع الصغيir wالzaciim الdamin zaciim baan ahayd yani waxa weey wxuu ka wadaa waxaan ugu ahay damiin baan ugu ahay وعan jaabirin radي allahu canhu ana rasul اlah sl ly slm qaal ina min axabikum ilaya inta aan idinku jecelahay waxaa ka mid a وaqrabikum minii inta idinku soo kay dhawaasho badan majlisan xagga majliska yowma alqiyaama axaasinakum akhlaaqa kuweena idinku fiican xagga akhlaaqda wa ina abgadakum ilay kuwa aan laydinku nacayb badan yahay xaggayga wa abcadakum mini idinkana kayfogul yowma alqiyaama afarfaaruun kuwa waxa way hadalka badan wاlmutashadiquun kuwa hadalka balballaariya wاlmutafahiquun kuwaas dibriyas aariyihe mutakabbiriinta qaaluu yaa rasuula allah calimna atharthaaruuna wاlmutashadiquun waan garannay sartaarintiiyo mutashadiqiintae fama almutafahiquun mutafahiquunna maxay yihiin gobadaasay garan waayeen lian kastoo rag carbeed ay ahaayeen haddana afka waa la kala badiyaayo qofku afkii uu ku dhashay yaa ereyo badan oo gobolku ku dhashaa laga isticmaalina gobollo kale laga isticmaala baa jira oo ka qarsoomaya markaasay weydiiyeen qaala markaasu wuxuu yidhi almutakabiruun waa kuwa isdibiriye wa isweynaysiiye weeyaan rawaahu التirmidiyu وaqaala xadiiث xasan xadiidku xasan weeyaan buu yidhi waana sidaa uu sheegay oo xadiidku waa xasan xasanahu sheekh األbani fي صaxiix الjaamiع الصغيir waxaana filaya xadiidkan inoo soo hormar ya hay ma soo horn w inoo cusubya marka atharthaarun atharthaaru huwa kahiiru اlkalaami takalufan waa midka hadalka badan ee laakiin iska doondoon hadalbanida iska doondoonaya wاlmutashadiqu waxaa weeye almutataawilu calى الnaasi bikalaamihi qofka dadka ka hadal badiya hadalka inuu kaga sarreeyo ku madax jebiyo raba weeyaan wayatakallamu bimildi fiihi afkiisa oo buuxo ku hadlaayo oo tafaasuxan wa tacdiiman likalaamihi fasaxaska keenid iyo hadalkiisa uu weyneynayo wاlmutafayhiqu asluhu min alfahqi wa huwa alimtilaa'u buuxsanka weeyaan wa huwa aladii yamla'u famahu bilkalaam wayatawasacu fiihi hadalka badinayo durkisanaya wa yuqribu fiihi meelo qariiba la imaanaya takaburan waاrtifaacan waidhaaran lilfadiilati calى gayrihi وrawى التirmidiyu can cabdالlahi bn الmubaaرaki raximah الlahu taعalى fi tafsiri xusni الkhلq qaala inuu yidhi huwa طalaaqaة الwجhi wa badl الmacruufi wa kaf اlأda khalaq wanaagaas isagoo fasiraya buu wuxuu yidhi ibn mubaarak radi allahu canhu waxa weeyaan waa wejiga oo dadka loo furfura iyo khayrka oo dadka la siiyo oo la caawiyo iyo dhibka oo laga ceshado sidaasuu ku sheegay xusnulfuluq baabu alxilmi walanaa wاrifq dulqaadadka iyo deganaan deganaanta iyo dhimrinta labadaas saddexdaas ku saabsanta qaala allahu tacaalى wاlkaadimiina alغayda wاlcaafiina can الnaasi wallahu yuxib اlmuxsiniin waa soo maray waqaala tacaala khud ilcafwa waamur bilcurfi wacrid can iljaahiliin iyana waa soo maray aayaddii uu soo deliishaday ninkii la dhihi jiray xr bnu qays wa qaala tacaala walaa tastawi اlxasanatu wala sayi'a ma sinna xasanada iyo sayi'ada ma sinna idfac ku reeb oo ka horgeed bilatii hiya axsan midda wanaagga badan yani qofkii xumaah kugu sameeyey mid wanaagsan ka horgeed oo xumaa xuma ka horgeed xumaa xuma ha ku dhaafan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa waxaa mur soo odhanaya oo soo baxaya isaga oo kii adiyo isaga dhexdiina colaadi ay ahayd kaannahu waliyun xamiin sidii muxuu uu yahay qariib qariib aad iyo u dhow qaraabo aad qaraabaysa u dhow kale ah wamaa yulaqaahaa lamana siiya arrintaa iyadaa ila aladiina sabaruu kuwa sabray mooyaane wamaa yulaqaahaa lama siiyo ilaa duu xadin cadiim nin nasiib weyn le mooyaane waxaan la siiyaa qof nasiib weyn leh oo sabray inba arrintaa helaya wa qaala tacaala walaman sabra wagafar ina dalika lamin cazmi اlumuur iyadana waa soo maray وعn iبn cabاasi radي allahu canهuma qala qala rasul lah sl lay slm liأshji cabdilqays wafdigii cabdulqays ninkii dafadaha ee ku jiray almundir la dhihi jiray radi allahu canhu yuu wuxuu ku yidhi ina fiika khaslatayni yuxibuhuma allah alxilmu walanaa adigu waxaad leedahay laba walxadoodoo alla uu jecel yahay oo labadaasuna ay yihiin deganaan iyo dulqaad deganaan iyo dulqaad baada marka labadaas alla waa jecel yahay wey rawah muslim marka waxaanu yidhi ninkaas uu sii weydiiyey ya rasuul allah ma anaa kasbaday mise waa mid alla igu abuuray markaasuu yihi maya allah kugu abuuray adugu midaad kasbatay ma marka ninkaas wuxuu ku ammaanay nebigu salى الlahu alيه wali wasalam deganaan iyo dulqaad labadaas qasladood buu ku ammaanay si kuuga ammaanayna waxay ahayd wafdigii markay yimaadeen iyagoo aad ugu xiisaysnaa rasuulka salى الlahu alيه wali wasalam iyo markay isha ku dhufteenba wafdiga intoodii kale awrtii intay fafadhiisanayaan ay rag ka dhigayaan ay sugi waayeenoo intay awrtii ka soo boodboodeen ayay rasuulka sal ه alay slm salaam iyo dhunkasho kula soo yaaceen marka ninkan use intuu aayar awrkiisii furay oo muxuahay shandartiisa halka kada u furay oo laba go-oo kala soo baxay cusub oo soo xidhay tartiib u soo socday si degan u salaamay nebiga sala اlه alay slam وعn caaئiشhaةa رadي الله عanهa qaalat qala rasuul الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم إn اllaha rafiiq يحib الرفq fi اlأmri kulih alla waa dhimrin badan yahayo dhimrinta iyo farsamaynta buu jecel yahay wax walba wax waloo la samaynayaba in si tartiib iyo dhimrina loo sameeyo ayuu alla jecel yahay subxaanaه wa taعaalى cabsigeeduna waxaa la yidhaahaa qurqi baa la yidhaahaa ama cunfi baa la yidhaahayo waa xun yahay متفق عليه وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى اه عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم alla waa dhimriyo oo dhimrintuu jecel yahay wuxuuna qofka wax ku siiyaa dhimrinta wax aanu ku siinin shidada iyo cunfiga iyo wax kale toona qofku markuu isshiddaynayo iswaalwaalayo waxaa laga yaaba ulajeedadiisu inay tahay inuu nafci helo o waxa kada uu roorayo u helo laakiin hadduu si deganaan iyo tartiiba ku raadsan lahaa ayuu ku heli lahaa khayrka ku heli lahaa si aanu ugu helaynin iswaalwaalidan iyo cunfiga kada una ku helayn rawahu muslim وعn abi هurayرaةa رadي الله عanهu qaal kana marka waa miثaal soo fiiriya marka kada rifqigu wuxuu yahay iyo cunfigu wuxuu yahay misaal oo noo kala caddaynayo weeyaan w wuxuu yihi baara acraabiyun fi lmasjid nin ree nin reer baadiye ah oo la dhihi jiray dulquwaysira alyamani ayaa masjidka ku kaajay isagoo reer baadiye waxba aqoonin faqaama annaasu ilayhi dadkii baa u kacay oo xaggiisa ku orday liyaqacuu fiihi inay ciqaabaan bay ugu ordeen faqaala nebiyu sal sl markaasuu nebigu wuxuu yihi dacuuhu dhaafo oo وأريqوu ku shuba calىa bowlihi kaadidiisa sajla min maaءin أw danuuba min ma sajl iyo danuubna waa isku mid wadaan biyo-a ku shuba buu yidhi wadaan buuxdo biyo-a ku shuba fainamaa bucidtum waxaa laydiin soo diray muyasiriina inaad dadka u hawl yaraysaan walam tubcatuu mucasiriin yani nebigiinna nebigiinna iyo diintiina waxaa loo soo dejiyo nebigiina loo soo diray inuu darka u tartiibiyo u dhimriyo eedisi inuu shideeyo ma aha rawa muslim bal marka feeri warka qof reebaadi ahoo jaahil ahoo gariib ahoo si u soo socday masjidkii ku kaajay waa arrin xun buu qofkaasu marka la yimi marka saxaabadu ridwaan ullahi calayhim siday doonayeen ay horteer ugu yaaceen haddii ay noqoto dhibaata ka dhalan lahayd oo isagoo kaadida lagu gooyo oo xanuunsaday iyo isagoo adinku ceshan waayo meelo kale sii gaargaarsiiyo jirkiisana nijaaseeye muskina sii nijaaseeyey iyo shafaad kale ka dhalaado waxaa marka intaasoo dhan ka dhib oo rifqiga noqday in meeshiisii lagu daayo oo meeshiisii kaadiisii uu ku dhammaysto meeshiina kaadida ku koobnaatay nijaastu meeshiina la daahiriyo bas marka isagiina tartiib wax loogu sheego oo waa kuu ku yidhi nebigu sal sl kaadii dhammaystay bu wuxuu ku yidhi middan masaajidan ma arkaysa kolkii ninkaas sidaas uu u dhammaystay kaadidiisii buu marka nebigu salى الlahu عalيه wali wasalam yuu tacliimaad siiye o waxbaray oo wuxuu ku yidhi middaan masaajidda ma arkaysaa uma suubato wax oo awsaakdantada iyo cadiraadka iyo kaadida iyo saxarada iyo waxyaalaha midna uma suubato qur-aankaa lagu akristaa cilmigaa lagu bartaa waa lagu tukadaa rabbi baa lagu caabudaa dastartiibtaas ugu sheegay markaasuu ninkii aad iyo aad arrintaa ugu ta'asurayo uu yidhi allahuma arxamnii wamuxamada walaa tarxam macanaa muxuu ahaa axadan keliya alla noo naxariiso qof kale noola naxariisan markaasna uu ku yidhi nebigu sal ll slam laqad laqad taxajarta waasican yaa qal carab muxua raxmaddii alle waasic ahayd baad koobatay oo laba nin keliya kusoo koobatay waxaa kana la ahayd qisadii kale ee ninkii salaada ku dhex hadlay ee nebigu sal ly slm isna u tartiibiyey uu yidhi marka xuma salaadu uma suubato wuxuu hadalka bani aadamka uma suubato oo qur'aan aqris iyo tasbiix iyo takbiir iyo un weeyaan goor dambena uu ka sheekayn jiray oo weligay macallimka akhlaaq wanaagsan ma aan ark wallahi ima canaaninin oo ima dilin oo السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم وهي الدلو الممتنئة ماء waa wadaanta biyo ka buuxda وhakada الذنوب ذنوب iyo سجلna isku midun weeyaan وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق عليه yasiruu hawl yareeya dadka si fudud hagu dhaadhacsiiyo si fudud wax ugu sheega oo si fudud wax u bara walaa tucasiruu ha shidaynina ha dhibina wabashiruu bishaareeya oo dadka diinta wanaaggeeda iyo macaankeeda iyo acmaasha hawaabkeedii waxyaalaha uga warrama walaa tunafiruu ha eryina oo dadka ha uga dhigina diinta waxaan lagu dhaqmi karaynin oo ha ka badinina muxuu aha cabsiinta iyo xanaanta iyo waxyaalahaas iyo ha ka badinina ahlunaar baa tihiin mushrikiin baa tihiin kanaad samaysaan kanaad samaysaan awliyadaad caabudaan qubuuriyiin baa tihiin waxyaalahaas ha ku bilaabina dadka si tartiiba wuxuu sheeg muttafaqun caleyh وعn جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الله صلى اه عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله متفق عليه qofkii laga qadiyo rifqi dhimrin qofkii laga qadiyo oo wax waloo qabanayaba cunfi iyo shidi iyo dhibaato iyo muxuu ahay kalifaad ku shaqeeya khayr oo dhan baa laga qadiyaa rawaه مسلم وعن أbي هريرةa رضي الله عنه أن رجuلا qاla للنبي صلى اه عليه وسلم أوصني nin baa nebiga ku yihi slى الlه عlيه وsلم ila dardaaran oo iwaani qaala markaasuu hi laa tغضب faradada miraaran dhowr goor buu ku celceliyey qaala intaasoo dhanna mid wal wuxuu dhahaya laa tغضب rawaahu الbخaariي waxaanu noogu soo hormaray rqم ثمaaنiya وأربعيiن وعن أbي عlى شداد بن أوس رضي الله عنه شداد بن أوس بن ثابت weeyaan waa بن أخي xسان بن ثابت رضي الله عنه mع رsuل الله صل ل سلم qاaل إن الlaha katba الإحسان عlى كuلi شhيء alla wuxuu ku waajibiyey ixsaan wax walbaba wax walbaba ixsaan buu leeyahay shay walbaba ixsaan in loo galo ayuu alla waajibiyey hmm. faidaa qataltum markaad wax dilaysaan faaxsinuu wanaajiya alqitlata dilidda siday waxu dilaysaan si dhib yar oo raaxo lahood aan lahayn silcin aan lahayn ka dhiga waidaa dabaxtum markaad wax gowracaysaanna faaxsinu dibxata gowricidda hagaajiya oo dhib yareeya walyurix axadukum shafratahu ha afeeyo midkiin mididiisa walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu neefkaa uu gowracayana ha u dhimriyo ha u raaxeeyo ha u tartiibiyo oo dhibaatada ha ka ilaaliyo qorax uu ku xidhay iyo isagoo si xun usoo jiiday iyo isaga oo gaajo iyo oon iyo ku dila inta ay xidhan tahay iyo rawahu muslim وعan caaishaةa radي allahu canha qaalat ma khuyara rasuulu الlahi salى الlaه alيه alي slm rasuulka alle lama khiyaar gelinin bayna amrayni laba arrimood laba arrimood lama kala dooransiinin hadduu weligii ila اkhtaara aysarahumaa midkooda dhibta yar inbuu dooran jiray maa lam yakun iثman haddaanu dembi ahayn fain kaana iثman hadduu dembi yahay kaana abcad الnaasi minhu dadka ka uga fogaan badan buu ahaan jiray wama اntaqama rasuulu الlahi salى الlaه alay slm <coughs> linafsihi fii shayin qad naftiisa weliba uma aaragoosanin waxba wax uun lagu bi'iyey oo af iyo adin iyo adab darre iyo wuxuuna uma aaragoosanin ilaa an tuntahaka xurmat ullah in meel lagaga dhaco xurmada alla mooyaane fanyantaqima lilahi tacaala alla u aargudo mooyaane muttafaqu calayh wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qala qaala rasuulu llahi sal ly slam alaa akbirukum biman taxrumu biman yaxrumu cala annaar ma idin sheega qofka ka xaaraantinimaysan naarta oo naari ayna dhadhaminaynin aw biman taxrumu calayhi الnaar buuli mise qofka muxuu ahay naartu laga xaraamaynayo qofka naarta dhadhaminaynin mise qofka ayna naarta dhadhaminaynin tuxramu calىa kuli qariibin hayinin hayinin layinin sahl waxaa laga xaaraantinimeeya qof kasta oo dadka u dhow oo dadka la heshiiyo oo muxuu ahaayey hayin hayin layin ayaana qof fudud oo aan ahayn qof qallafsan aan ahayn oo sahlin oo dhib yar oo mucaamil fiican leh rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan wa xadiidkuna صaxiix weeyaan oo waxaa wariyay طabrani wa abu yaclى can jaabirin radi allahu canhu waana xadiid صaxiixa axmedna isna waa wariyey وصxaxu sheikh الألbاني في صحيح الجامع الصغير bab الcafو والإعراaض عن الجاهلين cafinta la cafiyo dadka jaahiliinta iyo iskajeedsiga laga jeedsada ee aan laga ficloonin aan laga ficil qaadanin aan laga argoosanin qala الlahu taعالى خd الcفو وأmr بالcرف وأعرض عن الجاهلين وqala taعالى فاصفح الصفح الجميل iska dhaaf dhaafitaan qurux badan wa qaala tacaalى walyacfuu walyasfaxuu arrintii ku saabsan imika eh, mxaha ah, xadiidkii ifkiga ku saabsanayd ah, korku abubakr bakr radiallahu anhu ku dhaartay ninkii qariibkiisa ahaye mustax bnu ufaaka la dhihi jiray radi allahu canhu ee ka qayb galay mxaayey arrintaaska ka qayb galay oo miskiinka ahay uu quudin jiray uu ku yidhi inaanu quudinayn ku dhaartay waa alla yidhi subxaanahu watacaala walyacfuu ha cafiyeen oo walyasfaxuu ha u dhaafeen alaa tuxibuuna miydaan jeclayn an yakfir allahu lakum inuu alla idin dambi dhaafo waqaala tacaala wاlcaafiina can الnaasi wallahu yuxib اlmuxsiniin waqaala tacaala wlaman sabra wغafara ina dalika lamin azmi اlأmuur wاlآayaatu fi lbaabi kahiiraة macluuma وcan caaishaةa radi allahu canha anaha qaalat lلnabiyi salى اله alay slam nebigu waxay ku tidhi hal ataa calayka maku soo maray yowm maalin kaana ashadda kaaga daraa min ywmi uxud maalintii uxud maalintii uxud maalin kaaga darani maku soo martay qaala markaasu wuxu uhi laqad laqiitu min qowmiki tolkaa waan kala kulmay dhibaatooyin baan tolkaa kala kulmay wa kaana ashaddu maa laqiitu minhum waxaan kala kulmayna waxaa iigu daraa yowma alcaqaba maalinkii caqaba jiirka dalcadda yaa la yidhaha caqaba la yidhaahaa marka caqabadaasuna caqabatu mina ma ahee waa caqabatu طaa'if yowma caradtu nafsii maalintaa naftayda u bandhigay cala bni cabdiyaali libni cabdi kulaal oo nimankii maxaa walaalaha ee ahlu taa'if aha faqiif ahaa oo uu rabay inay soo qaataan oo ay soo kaxeeyaan oo u yimaado oy dadku ka daafacaan si u daawada rabbi uu u guto oo dadka uu gaarsiiyo falam yujibnii ilaa maa aradtu aanu iga aqbalin wixii aan ka rabay fanطalaqtu aan waan baxay waan iska socday iska dhaqaaqay wa ana mahmuumun oo murugaysan calaa wajhi wejigaan isaga dhaqaaqay falam astafiq ma aanan soo miyirsanin yani ma aanan kasoo noqonin hamigii iyo tafkiirkii ilaa wa ana biqarni facaalib ilaa aniga oo jooga meesha qarni facaalib la yidhaha mooyaane qarnun manaazilna waa la yidhaha qarnu facaalibna waa la yidhaahaa waa meesha hadda asayl lkabiir ay yidhaahaane ahlu طaa'if iyo ahlu riyaad iyo dadka jidkaa ka yimaadayo ay ka miiqaadkooda u ah halkaasaan kusoo meerisaday farafactu ra'sii madaxaygaan kor u qaaday faidaa ana bisaxaaba baruur ayaan arkay qad adalatnii haraysay fanadartu waan fiiriyey faidaa fiiha jibriil alayh salaam iyadoo jibriil ku dhex jiraan arkay fanaadaanii waa ii dhawaaqay faqaala wuxuu yidhi in allaha tacaala qad samica qowla qowmika lak alla subxaanaه wa tacaala waa maqlay kolkaa hadalkay kugula hadleen iyo wamaa radduu calayka waxay kugu jawaabeen waqad bacata ilayka wuxuu kuu diray malaka aljibaal malagii buuruhu alla kuusoo diray lita'murahu bima shi'ta fiihim inaad amar siiso wixii aad rabto in lagu sameeyo aad isaga amar siiso fanaadaanii malaku ljibaal malkii buuraha ii dhawaaqay fasallama calaya waa islaamay uma qaala markaasu haddana wuxuu yidhi yaa muxamed in allaha qad samica qawla qowmika lak alla waa maqlay hadalkii tolkaa ay ku yidhaaheen iyo maxaa maqlay wa ana malaku ljibaal ana uguna malagii buurahaan ahay u qaybsanaa waa xukuman yahay caalamkan kada oo qayb walbaba shay walbaba malaa'ig baa maamusha waqad bacatanii rabbii ilayka rabbibaa iisoo kaa rabbigaabaa iisoo kaa diray lita'muranii biamrika inaad amarkaaga isiiso oo nimanka waxay lagu samaynayo taxta tasarufka alla ka dhigay famaa shi'ta maxaad doontay ayb maxaad rabtaa inaan ku sameeyo yani in shiئta an udbiqa fiihim اlأkshabayn facalt haddaad doonto an udbiqa fiihim اlأkshabayn labada buurood inaan ku daboolo oon xagga iyo xagga iskaga dhufto waa yeelayaa yani weeyaan qaala nb faqaala النبي صل ل sلم markaasuu nebigu wuxuu yidhi bal arjuu an yukrija allaha min aslaabihim man yacbud اllaha waxdahu laa yushriku bihi shayئa maya waxaan rajaynaya qudaraynayaa inuu alla ka soo bixiyo dhabarkooda yani ubad dambe ay dhali doonaan oo alla caabudi doono alla wax aan u shariya iyaga haddii aan ka quuso aynu ayna rumaynayni kule ku tahay waxaanan ka quusanaynin jiil dambe oo iyagu ay dhali doonaan inay mu'miniin noqdaan dulqaadkaas iyo muxuu aragtidaa dheer baa marka uu lahaa rasuulka alla sal ه alay slm mutafaqun caleyh wاlأkshabaani اljabalaani اlmuxiiطaani bimaka waa labada buuroodee maka hareeraha ka ahee bariga iyo galbeedka ka kale ah ee kan oo muxuu ahaaye muxuu ahaa kan mxua kacbada dusheeda ah abu qubays iyo mid kale xagga ka soo ahoo qacqacaan gadaashiisa oo axmari ay yidhaahaan qaarna qacqacaan bay ku sheegaanba walakshabu huwa aljabalu اlgaliib waa buurta qarada badan ee weyn ba akshab la yidhaahaa wacanhu radi allahu canhu qaala ma daraba rasuulu llahi sal l canha radi allahu canha qaalat ma daraba rasul lah sal ly slm shay-an qadu biyadihi weligii waxba gacantiisa ma aanu ku garaacin walaa imra'atan walaa khaadima neef xoolo iyo haweeney iyo eh, khaadim iyo midna ilaa an yujaahida fii sabiili اllah inuu dar alle gaalada ula jihaadayo gaalada uu wax ku dhufta mooyaane wamaa niila minhu shay-un wax lama yeelin oo laguma samaynin qatu weligii fayantaqimu min saaxibi oo saaxiibkiisana uu ka aargoosto ilaa an yuntahaka shay-un min maxaarim اllahi tacaala in meel laga dhaco waxuu maxaarimka alle ka mida mooyaane fayantaqima lilahi tacalى marka dar alle uu aargoosto mooyaane rawahu muslim وcan anas radي allahu canhu qaal kuntu amshii maca rasuuli الlahi salى الlه alay slm rasuulka alle ayaan la socday وعalayhi burdu najraaniyu غaliid الxaashiya isaga oo xidhan muxuu ahay macawis lagu sameeyey beledka najraan la yidhah lagu sameeyey oo darafteedu ay qarab badan tahay fa adrakahu acraabiyu nin reebaadiya gadaal ka soo gaaro ka daba yimid fajabadahu waa ku dhuftay kusoo dhuftay kusoo jiiday jadaba iyo jabada labadaba waa la yidhaahay biridaahi gu-iisii jabdatan shadiida jiidid iyo dhufasho xoog badan fanadartu waxaan fiiriyaan arkay ilaa safxati caatiqi rasuulillahi sala allau alay slam rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam degtiisa qarqarkiisa mxaa dhinaceeda baan arkay waqad aharat bihaa xaashiyat rida daraftiisu isaga oo ay xariiqday min shidaةi jabdatihi dhufashadiisa barideedi xooggeedii ay sartay uma qaala markaasuu ninkii rabaadiye wuxuu yidhi si qalabsan buu ku yidhi yaa muxamed mur lii min maali اllahi اladii cindak amar iga bixiyo in layga siiyo maalka alle gacanta ku hayso failtafata ilayhi waa fiiriyey fadaxika waa qaslay uma amara lahu bicaطaa'in waxa la siiya buu u amray nebigu sal ly slam mutafaqu caleyh وعn ibni mascuudi radi allahu canhu qaal kaanii anduru ilىa rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam waxaad moodaa inaan hadda arkayo rasuulka alle oo slى الlه عlيه wali وsلم yaxkii jiray nabiya min anbiyaءi salawaatu ullahi wasalaamuhu عalayhim darabahu nebigaasoo ay garaaceen qowmuhu tolkii faadmahu ay ka dhiijiyeen wahuwa yamsaxu dama dhiigga uu ka tirtiray can wجhi wejigiisa wayaquulu una dacayo allahuma اغfir liqowmii fainahum laa yaclamuun mutafaq caleyh nebi sidaa yeelay isagoo ka warramaya oo jiraya inaan hadda arkayaadi mooda nebigaasuna aad bu aad iyo aad bu xaliim u ahaa وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه أن رsuuل الله صل ل سلم qاal laysa الشhديد bالسرعة xoog badanhu ma ah legdin badanaha inama الشhديد اladي ymliku نفسه عinda الغضب xoog badanhu waxaan weeyaan ka naftiisa hanta marka uu caroodo متafق عalيه bab احtimaal الأdىa dhibka u adkaysigiisa dhibka dadka ka soo gaaraya adkaysiga loo adkaysto qال الlahu taعaalى والكاظمين الغيظ والعاaفين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أزم الأمور وفي الباب الأحاadيث السابقة في الباب qبله mxuha iyo weliba kan kaduna waa ka mid oo isaguna inoo soo hormaray wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rajula qaala ya rasuula allah ina lii qaraabatan asiluhum wayaqtacuunii anugu waxaan leeyahay qaraabo oo aan xidhiiriyo iyana igooya ayaan leeyahay wa axsinu ilayhim wayusii'uuna ilaya aan wanaag u sameeyo iyaguna ixumeeya waaxlumu canhum wayajhaluuna calaya aan ka u dulqaato iyaguna igu adabdarooda faqaala markaasu wuxu la in kunta kamaa qulta haddii aad sidaad sheegtay aad tahay fakaأnnamaa tusifhum اlmalla waxaad la mid tahay sid adiga oo oh, hamdinayo afka ugu guraya ruumad walaa yazaalu macaka min allahi tacaala dahirun calayhim maa dumta calaa dalik xagga allena kama zuulayo wax ku caawiyo xag alle kaa caawiyo malaa'ig iyo waxay noqotaba intaad eh, sidaa tahayba rawaahu muslim waqad sabaqa sharxuhu fii baabi silati alarxaam uu ku soo hormaray raqam siltimiya wa tamaanta baabu lgadabi ida intuhikad xurumaatu sharc واlاntiصاar لdiin الlahi taعaalى cadhada la cadhoodo haddii meel lagaga dhaco xurmadaha sharciga iyo in loo gargaaro oo loo heeliyo diinta alla subxaanaه wa taعala qala اllahu taعaalى waa cagsi ma yafcalhu الnaas alآan dadku sida ay sameeyaan cagsigeeda w haddii isaga meel lagaga dhaco wax loo dhimo waa gugubanayaayo waa xanaaqayaayo baluu samaynaya haddiise sharciga alle ah maanta oo dhan waxaan ah, laga sheegayo oo la xumaynayo rasuulka alle iyo alle iyo axkaamta alle iyo qur'aanka iyo inaba inaan qoqoslaada ka suuroodo oo waxa ay dadkaas ugu adeeg daroonayaan u wax lagu maadsadaba ka dhigto qaala allahu tacaalى wman yucadim xurumaati اllahi fahuwa khayru lahu cinda rabbih xurmadaha alle qofkii weyneeya isagay u fiican tahay rabbigiisa agtiisa ugu fiican tahay وqaala taعaalى in tansuru الlaha yansurkum وyثbit أqdaamakum alle haddaad u gargaartaan waa idin gargaarayaayo hadimadiinana dhulkuu ku xajinaya yani carari maysaan oo cabsidoo idinka biinayaayo gaarada aad iska dhicinaysaan wa fi lbaabi xadiiثu caaishaةa radي الlahu canha fii baabi اlcafwi marka way soo hormare ee dhahaysay muxuu ahay welig uma argoosan jirin oo weli ma garaano kaas ka mid ahaa <clears throat> raqamkiisuna uu ahaa sitmiya ثaلaaثa وarbaعiin waana xadiiث mutafaq عalayha buu ahaa وعan abi mascuud cqبة بn cmr الbdriي radي الlه عanهu qala jaءa rajul ilى النabiy sl ل sلم baa nebigu yimid faqاal إنii la أتأخر min صلاaةi الصبح min أجli فulani mima yuطilu bina anugu salaada subax waan ka hadhaayo dadka lama soo tukado hebel daraadi imaamkoodii uu sheegayo mucaad u ahaaye radia allahu canhu daraadi baan uga hadhaa sida uu noogu dheeraynayo sida noogu dheeraynayo mucaad buu ahaana waa la yidhaahaa ka ubay ibnu kacb ahaana waa la yidhaha mucaad kollay salaaddii laga soo dacwooday ee aada ugu cadhooday waxay ahayd salaad ceshay ahayd famaa ra'aytu nabiya sal sl nabiga maana arag buu leeyahay qadiba isagoo cadhooday fii mawcidatin wacdi dhexda ku cadhooday qatu weligii ashadda oo ka daran mimaa qadiba yowmaidin maalintaas ku carooday maalintaas uu carooday si ka badan isagoo wacdi ugu dhex carooda maanan arag faqaala wuxuuna yidhi yaa ayuha annaas ina minkum munafiriin idinka waxaa idin ka mida dad dadka eryayaba diinta necbaysinaya cibaadadii iyo necbaysinaya masaajidda ku diraya baa idin ka a fa ayukum ama annaas kii nidadka tujiyaayo falyuujiz yani falyaktasir ha gaabiyo salaada ha gaabiyo laakiin gaabni xadgudub ana waa inayna noqonin faina min waraa'ihi gadaashiisa waxaa alkabiira والصaغيira wdalxaaja qof da-weyn iyo qof tabar yar oo ilmo ah iyo muxuu ahaye qof dan leh oo degdegsanayay mutafaq عalayhi marka kolkii imaamkaasu sidaa uu yeelay oo sidii imaamka ku habboonayd oo dadka masaalixdooda inuu ilaaliyo ah uu samayn waayey buu u cadhooday nebigu sal ly slam وعan caaishaةa radي allahu canha qaalat qadima rasuulu الlahi salى الlaه عalيه waslم min sfr sfr buu ka yimid rasuulka alla slى الlaه عalيه wali wsلم waqad satartu sahwaة lii bqiraamin fiihi tamaahiil aniga oo ku asturay oo ku daahay muxuu ahaayey bartatay ah guri yar oo carishka hortiisa ah oo hoos waxoogaa loogu yar dego oo ka yar hoose munkhafid ah ayaa la yidhaahaa sahwa la yidhaahaa waa bersadda carishada dadka carishada leh bersadoodu qolka way ka soo horraysaa waana isku albaabo waxbaana way ka yar hooseysaa fiihi tamaahiil oo musawira leh karaamkana daah baa laga wada daah musawira leh ayaan guriga dhan meel kamid a ah, aan ku xehay oon ku daahay oo weliba nebiga sal alay slam imaankiisa uu imaanaya safarka uu ka soo gelayo iyo ugu sii diyaar garowday falamaa ra'aahu rasuul lah sal sl rasuulka alle markuu arkay buu hatakahu gooyey watalawana wajhu wejigiisii baa doorsoomay oo cadhooday wa qaala wuxuuna yidhi yaa caaisha ashaddu nnaasi cadaaban kuwa ugu daran xagga cadaabka ugu daran cinda allahi ywma alqiyaama aladiina yudaahuuna waa kuwa isku shabahaya bikhalqi illah abuurka allah sida alle oo kale inay waxba abuurayaan isku daydaaya kuwaas weeyaan muttafaqun calayh <clears throat> xadiidkoona marka waxa uu ku imaan doonaa mar labaad alif wasitumiya tisca wasabciin wasahwatu kasufa sida daashka oo kale meel ah weeyaan oo takuunu bayna yaday lbeyti guriga hortiisa ah waalqiraamu bikasri اlqaaf sitru raqiiq waa daa kala yar waa hatakahu afsada suurata alatii fiiha wuu jeexay oo suuraddii ku taallay buu kala jeexay marka suurada inta hore madaxa haddii laga gooyo khalaas suura ma noqoto waana radia allahu canha ana qurayshan ahamahum quraysh waxaa murug geliyey sha'nu lmar'ati almaqsuumiyati alatii saraqat haweeneydii bani maqzuum ka mid ee umu salama radia allahu canha in adeerteed ahayd ee uu xadday qatiifadda xadday taas arrinkeediibaa aada uga murugeen qurayshna marka waxay ahayd dad kolkaasun soo islaamay islaamnimaday ku dhow dhowdahay qabiilo waxayna ahayd carabta inteeda kale si gaar ah uga tilmaaman oo carabta inteeda kale hormayso oo iyaguna isu haysta inay yihiin ahalkii alle ee xaramka alle dariskiisa ahaayo si gaara ah marka loo fiirinayo bay ahaayeen fadeexad iyo ceeb ayay marka inay ku noqonayso haddii haweenaydaas gacanta la gooyo ayay isu arkeen markaas si looga baajin lahaa ayay ka tashadeen oo ka fikireen faqaaluu markaasi waxay dhen man yukalimu fiiha rasuula اllahi salى اlه alيه wali wasalam yaa arrinkeeda kula hadlaaya rasuulka alla salى اlه alيه wali wasalam faqaaluu markaasi waxay dhaheen qaarkood qaarkii kale ku yidhaaheen man yجtariu عalayhi ilaa usaamaة bnu zayd oo yaa ku dhiiran kara aan ahayn usaamaة bnu zayd xibu rasuuli الlahi sal اه alay slm waa xabiibkii rasuulka alla u jeclaa weeyaan wahuwa bnu xibihi aabihii isagaba aad bu u jeclaa qayskoodaba marka wiil aad u dacyara uu ahaayo nebiga sal ly slam gurigiisa kusoo koray oo markaasay sidaasa ugu rashaxeen hadduu marka da-weyn yahay oo aabihii oo kale masalan ama caliy ibn abi aalib iyo ibn cabaas waaba ka da'yaraay ibn usaama waa ka da'yaraaye hadday raggaasoo kale ahaan lahaayeen waa ka haybaysan lahaayeen laakiin wiil yar oo weliba kusoo koray qofkaas uu soo koriyey waxa iska badan inaanu aada uga sii haybaysanin markaasuu ka hadlay la hadlay fakalamahu usaama usaama la hadlay nebiga sal l slam faqaala rasulu lah sal slam rasuulka alle wuxuu yidhi atashfacu fii xaddi min xuduudi illahi tacaala ma waxaad u shafaaco qaadaysaa iigu ergeynaysaa inaan baajiyo oo aan muxuu aha aan dhaafo xad xuduudda alle ka mid ah oo alle uu qadaray wasaariq wasaariqtu faqtau aydiyahuma uu yidhi uma qaama waa kacay oo faktataba waa khudbeeyey uma qaala markaasu wuxuu yidhi sida caadadiisu ahaan jirtay markay qof eh, meel uu ka dhao sidaas oo kale ah ma khashifi jirin eh, guud ahaan buu u hadli jiray oo arrintaana waa ka hadli jiray si guudana waa u canaanan jiray wuxuu yidhi marka inamaa ahlaka man kaana qablakum man qablakum waxa uun halaagay dadkii idinka horreeyi jiray annahum kaanuu iyagu inay ahaayeen idaa saraqa fiihim ashariif qof sharaf leh darajo markuu waxalo tarakuuhu way ka tegi jireen wa idaa saraqa fiihim adaciif qof taban yari markuu xadana oo mujtamaca ku tabar yar oo liitana aqaamuu calayhi alxadda xadday ka ofin jireen saasay dadka u kala qaadi jireen oo qaar lagu dabaqo xuduudda alle iyo qaar laga dhaafo oo xuduuddaba ka sarreeya ya isu kala qaybiyeen markaasay halaagsameen waymullaahi dhaar alle yaani allan ku dhaaranayaa waymullaahi marka hamsadaasu hamsatu wasli weeyaanoo laguma dhawaaqo low ana faaطimaةa binta mحamedi slى الlahu عalيh وalih وsلم وradي allahu canha sarqat laqaطctu yadaha gacanteeda waan goyn lahaa qof kale iska dhaafo mutafaq عalayhi wuxuuna kusoo noqon doonaa alf وسبعمiya وسبعين buu ku iman doonaa haweenaydii marka gacantaa laga gooyey waana toosnaatay oo way toobo keentay oo way guursatay oo nebiga salى الlahu عalيه wali وsلم way u imaan jirtay waxay dan ula timaado waa u gudi jiray goortii dambe kolkii horese marka haweeneedaasu shuqul xun bay taqaanay intay dadka alaabta ka soo caariysato iyo inkeri jirto aba maanan kasoo soo qaadan dhihi jirtay can anasin radi allahu canhu ana nebiya sal ly slm ra'aa nuqaamatan xaakuu ku arkay fi lqibla qiblada masjidka ayuu ku arkay mixraabka fashaqa dalika caleyhi arrintaas way dhibtay laba sibood ba marka udhibaysa xagga qiblada inay tahay oo qofka muxuahay tukanaya hortiisa uu ku tufay iyo inay masjidkii tahay labadaba waa dhib bay uleedahay xataa ru'ya fii wajhi ilaa wejigiisa laga arkay caradii faqaama waa kacay oo faxakahu biyadii gacantiisu ku xoqay faqaala wuxuuna yidhi ina axadakum idaa qaama fii salaatihi midkiin had kolkuu istaago salaadiisa dhexdeeda istaago uu tukanayo fainnamaa yunaajii rabbahu rabbigiisuu la faqayaa wa ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla waina mise ow ina ah, rabbigiisna wuxuu udhexeeyaa isagii qibladiisu udhexeeyaa kayfiyadaa ugu dhexeeyana rabbi isagaa og rabbi isagu oo carshigiisa dushiisa joogo caalamkiisaba ka baxsan iyo haddana rasuulku sala allahu alayh waali wasalam wuxuu sheegayaa inuu qofka tukanayo hor joogo wejigiisa wejigiisa ku toosinayo oo isagiiyo mexraabkiisa u dhexeeyo waa arrin arrintaas oo kale in la rumeeyo ay waajib tahay laakiin aan la inkirin aan lana suursuuraynin sida ibnu xajar alcasqalaani raximah اllahu tacaala mas'aladantada si aan habboonayn ayuu uga hadlay oo wuxuu yidhi waxay raddi ku tahay dadka dhahaya alla muxuu ahay carshiga dushiisuu jooga iyo sidaas yidhi bay raddi ay ku tahay raddina kuma ahe midaantada muxuu ahaaye midkaa kale baa wuxuu yahay midka muxkamka ahe loo celinayo axaadiisantada kale iyo loo celinayo sida uu ugu jawaabay sadiiq xasan khan kitaabkiisa cawnulbaari la yidhaaha ee mukhtasar albukhaari uu ku sharxay uu si fiicnu isagu ugu jawaabay falaa yabsuqanna yaanu andhufin axadukum midkiina qibala alqibla xagga qiblada yaanu candugta utufin walaa can yasaarihi bid walaakin can yasaarihi laakiin bidixdiisa ha u tufo aw taxta qadamihi ama lugtiisa hoosteeda ha ku tufa buy uma akada markaasuu wuxuu qabtay nebiga sal ly slm tarafa ridaa'ihi gu-iisa sare farqiisuu qabtay oo fabasaqa fiihi wuu ku tufay uma radda bacdahu calaa bacdi isku celceliyay gu-iyo oo isku hoqoqay faqaala markaasuu oo yafcalu haakada saasuu yeelaya saddexdaa midun ha yeela mutafaq عalayh wاlأmru biاlbusaaqi can yasaarihi aw taxta qadamihi kolka la amray qofka inuu bidixdiisa ku tufo candhufta ama lugtiisa hoosteeda huwa fii ma ida kaana fii غayri اlmasjid waa masjidka meel aan hadduu ku jiro faama fi اlmasjid falaa yabsuqu ilaa fii hawbi maraysa iyo kabkiisa iyo weel iyo mindiil iyo waxaas inuu ku tufo mooyaane masjidka ku tufi maayo uu leeyahay baabu amri wulaati اlأmr alumuur birifqi biricaayaahum wanasiixatihim wالshafaqati calayhim wالnahyi can gishihim wالtashdiidi calayhim waimhaali masaalixihim wاlgaflati canhum wacan xawaa'ijihim intaasoo dhan buu ka hadlayaa amarka la faray dadka madaxda arrimaha dadka muslimiinta a maamula inay u dhimriyaan riciyadooda oo u naseexeeyaan oo u naxariistaan iyo reebidda laga reebay inay qishiyaan iyo inay dhibaan iyo masaalixdooda ay bayrahiyaan iyo inay muxuaha iska dhega tiraan xawaa'ijtooda iyo danahooda iyo baahidooda inay iska dhega tiraanoo danahooda gaarka iyo ciyaarahooda iyo tumashadooda iyo waxyaalaha ay ku shuqloomaan iyo haas sheekada ay saaxiibadoodaba sheekaysanayaan qaala allahu tacaala waqfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin waqaala tacaala in allaha yaamuru bilcadli wاlixsaan alle wuxuu dadka farayaa garsoorin iyo wanaag samayn iyo waitaa'i dilqurbaa dadka qaraabanimada u waxsiintooda wayanhaa wuxuuna ka reebayaa can alfaxshaa waxyaalaha xunxun iyo walmunkar waxyaalaha munkarka ah waalbagiyi iyo dulmiga iyo kibirka yacidukum waa idin waaninayaa lacalakum tadakaruun inaad waana qaadataan ayaad mudantihiin saasuu idin waaninaya وعن ابن عمر رضي الله عنهma qال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول كلكم راaع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راaع ومسؤول عن رعيته والرجل راaع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راaعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راaع في mاl سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راaع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه laba goor oo horana waa noo soo horumaray oo raqam sulثumiya iyo raqam miatayn isniin wa hamaaniin labadaasuu kusoo